alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wala ali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii ku saabsanaa xilyatu taalib alcilmi khaas ahaan waxaynu maraynay fasalka shanaad mas'alada afariyo labaatan kibarulhima fi lcilmi wuxuu sheekhu yihi raximah llah kibarulhimmati xilyatu warasati alambiya yacnii himmadu inay weyn tahay oo qofku han weyn leeyahay xilyatu warasati alambiyaa nebiyada ciddii dhexlaysay sifadooda weeye oo xilya waxaa loo jeedaa sifadii baa loo jeeda yacnii culammada sifadoodii weeye alculamaa warasatu alambiyaa walkibru daa'u lmardaa bicillati aljabaabirati albu'asaa walkibru kibirkuna daa'u lmardaa kuwa buka oo nafsi ahaan u buka cudurkooda weeye bidaa'i aljabaabirati albu'asaa ku buka kuwii jabaabirada ahaa ee waxa weeye markaa laynta iyo markaa kibirka yacni markaa badnaa ee albuasa dhibaataysnaa yacni diin ahaan bay u dhibaataysan yihiin kuwa cudurkoodii weeye yani wuxuu tilmaamayaa inay kala duwan yihiin kibirka iyo qofku han sare inuu leeyahay oo himmad sare leeyahay laba shay oo kala duwan inay tahay kibirkana waxaa tacriifiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam alkibru bataru lxaqi wa ghamdu nnaas kibirku waa in xaqa laga kibro o xaqa la diido iyo dadka in la yastoo la xaqiro oo ruuxu dadkii iska bido dadkana uu xaqiro oo u arko sidii wax markaa aan naf lahayn kaannahu quraanjo oo kale ay yihiin hoos u eegaa marka kibirku xun yahay waxaanu ka qayb qaadanayaa sababayaa kibirku inaanu xaqa qofku qaadan oo xaqu qalbigiisa aanu gelin sa asrifu can aayaatihi aladiina yatakabbaruuna fi alardi bigayri alxaq cilmigu wuxuu wax ku leeyahay tawaaduca iyo isdhulliga man tawaaduca lilaah rafacahu allah kii ilaahay dartii isu dhulliga ilaahay baa kor yeelo sare u qaada fa yaa taaliba alcilmi ursum linafsika kibar alhimma ka cilmiga doonayow ursum yacni u qoro u calaamadii linafsika naftaada kibar alhimmati himmadda sare iyo hanka sare walaa tanfarit minhu ha ka baxsanin yacnii himmaddaas sare ha ka baxsanin oo mid ka dhex ha noqon infilaadku waa in shayga laga baxsado ama laga dhex baxo waqad awmaca asharcu sharcigu waa tilmaamay ilayhaa himmaddaa sare waa tilmaamay intii ka ahaatay fii fiqhiyaatin tulaabisu xayaatak wuxuu ku tilmaamay masaa'il marka waxaweeye fiqhi oo cilmi ku dhisan oo dheehaya noloshaada litakuuna daa'iman si aad u noqoto mar walba calaa yaqadatin min iqtinaamiha mid baraaru kaga sugan min iqtinaamihaa ka faa'iidaysaya uu ka faa'iidaysanaya ka khaniimaysanayo wa minha ibaaxatu tayamumi lilmukallafi cinda faqdi ilmaa waxaa ka mida masaa'isha fiqiyaadka ah ibaaxatu tayamumi gagabaysiga in la banneeyey lilmukallafi kii takliifka la saaray in loo banneeyey shaqsigii mukallafka ahaa inuu gagabaysto in loo baneeyey ama sha'nigiisu takliif ahaa cinda faqdi ilmaa'i markuu biyo waayo isagoo xaqiiqatan marka aan mukallaf ahayn ou yahay marka waxa weeye shaksi yacni marka waxa muraahiq ah aan weli qaan gaadhin masaladu lafteeda waa u taallaa marka mukallaf wuxuu noqon karaa mid xaqiiqatan takliifku ku dhacay oo caaqil oo baaliq ah wuxuu kaloo noqon karaa mid sha'nigiisu takliif yahay wain lam yaqa calayhi bacdu takliifkii aanu markaa weli kuba dhicin be oo isagoo weli marfuucu qalam ah oo lisikari ayaa haddana markaa dee xukunkan tayamumka uu ku camal falaya muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin marka ciddii shanigoodu takliif yahay gagabaysigii waa loo baneeyey cinda faqdi ilmaa'i marka biyo la waayo agteeda wa cadamu ilzaamihi iyo inaan lagu laaziminayn oo lagu waajibinayn biqabuuli hibati thamani ilmaa inuu markaa biyaha lacagtooda in la siiyo inuu aqbalo laguma waajibinaayo lilwuduu'i xaalay biyahaasi u sugnaadeen yacni weyse ay u sugnaadeen lima fii dalika min alminnati alatii tanaalu min alhimmati manaalan waxayna sidaasi ugu waajib ahayn lima fii dalika arrinkaa waxaa ku sugan daraaddeed oo min alminnati gallad sheegad ah yacni gallad ah allatii taasoo galladaasoo tanaalu min alhimmati manaalan qofka hankiisii iyo himmaddiisii ka degaysa ka gaadhaysa tanaalu min alhimmati ka gaadhaysa himmaddiisii iyo hankiisii manaalan meel ka gaadhaysa meel weyn ka gaadhaysa kaga dhacaysa wa calaa haada faqis sidaa markaa lagu socdo faqis mas'aladan oo kale ka qiyaaso oo masaa'il kalena uga qiyaaso wallahu aclam ilaahay ayaa u aqoon badan culammadu markay ku khatimayaan wallahu aclam iyo wallaahu lmuwafiq waa laba tacbiir oo culammadu isticmaalaan markay masale sheegaan mar waxay ku khatimaan wallahu lmuwafiq marna waxay ku khatimaan wallahu aclam bacdu ahlicilmi baa waxay sheegeen nugta oo waxay yidhaahdeen shaygu hadduu yahay miduu yaqiin u hubo caalimku inay saa tahay wuxuu odhanayaa ku khatimaya wallahu lmuwafiq yacnii saxdii waan hayaaye ilaahay baa waafajintaa iska leho si ay waafajiyey haddii masalada ixtimaal ku jiro oo raajix sidaas agtiisa ay ka tahay laakiin mas'alo uu yaqiin ugu dhisan aynay ahayn laakiin uu leeyahay saasa arjax ah ila waxaa la yidhahaa dannu alcaalimi xukmun qaacid ahaan bay culammadu yidhaahdaan caalimka dannigiisu waa xukum hadduu yidhahdo adannu kada saasaan u malaynaya inay tahay waa xukum bay yidhahdeen culammadu waayo masaa'isha sharciga ah ee camaliyaadka ah wax fara badani waxay ku dhisan yihiin danni haaliba marka qowl qowl laga arjaxayana waxay ku dhisan tahay danni haaliba dannigana lama wada diidin allah wuxu uhi ina bacda danni ismun lama odhan ina jamiica danni ismun lama odhan ina bacda danni ismun markii la yidhi waxaad garanaysaa bacdi ka mida oo aan markaa dembi ahayn inuu jiro marka danniga la wada diidi maayo haata laga sheegay imaamu shaafici inuu yidhi ra'yi sawaabun yaxtamilu alkhata' wa ra'yu hayrii khata'un yaxtamilu sawaab ra'yigaygu waa sawaab sidaan u qabo anigu waa sax laakiin wuxuu aqbali karaa ixtimaal daciif ah inuu khata noqdo wa ra'yu hayrii khata'un yaxtamilu sawaab ra'yiga aan arkay aan ahayna cid kale ay aragtay oo sidaan arkay si khilaafsan ay u aragtay cid kale ra'yigay leedahay ee masaladan igu khilaaftayna waa khata'un yaxtamilu sawaab waa khata sidaan anigu u haysto lakiin wuxuu akhbari karaa sawaabba inuu sawaab noqdo wuxuu tilmaamaya dani haaliba inay tahay masaa'ishana waxa weeye sidaas ayaa markaa lagu binaynaya marka hadday tahay calaa kulli xaal masalo aanu markaa hubin inay saa tahay laakiin uu u badinaayo raajix agtiisa ay ka tahay ila waxaa la yidhahdaa alcamalu biraajixi waajibun laa raajixun waa qaacido raajixa in lagu camal falaa waajibun laa raajixun waa waajibe raajix ma aha haddii la yidhahdo waa raajix waxaa ka dhalanaysa camalka raajixa in lagu camal falaa waa raajix dee sida kalena kuu furan waa ka iman karta saxna ma alcamalu biraajixi waajibun laa raajixun raajixa in lagu camal falaa qowlka raajixa ah waa waajib ee raajix ma aha marka maadaamay sidaas tahay hadday tahay siduu markaa arjaxayo u badinaayo inay wuxuu markaana ku khatimaya wallahu aclam farkiga caynkaasa ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen sheekhu halkan wuxuu inoogu sheegay mas'ale ku saabsan kibarulhimma waxaa kaloo laga cabiraa culuwulhimma himmaddu inay korrayso oo sare qofku leeyahay baa laga tilmaamaya waa inuu wax weyn higsanayaa oo han sare leeyahay cilmiga waa inuu doonayaa inuu markaa qimo ka gaadho iyo meel sare ma'aarib adduunyo iyo dana adduunyo waynan ahayn wuxuu cilmiga u doonayaa waayo danaha adduunyo ma aha han sare ma aha waa wax hooseeya waa danii addunya waa mushtaq min addunuw aw min addana'ah erayga dunya culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga soo ishtiqaaqay marka hore min addunuwi oo dhowaanshaha ah waa nolol iska dhow yacani wax fog ma aha ya ama waxaa laga soo ishtiqaaqay min addanaa'ah oo liidashada ah waa nolol iska liidata nolosha kaamilka ee sarraysa waa nolosha aakhiro wa ina addaara alaakhirata la hiya alxayawaan allaahumma laa caysha ilaa cayshu alaakhirah fakhfir lilansaari waalmuhaajirah waatuu nebigu odhan jiray calayhi asalaatu wasalaam aayaddan allah wuxuu inoogu sheegay daarta aakhiro yacni nolosheeda ayaa noloshii dhammayska tirnayd ah nolosha kaamilka waa nolosha nabiguna calayhi salaatu wasalaam macnahaas ayuu markaa ku sheegay xadiiska aayadda lafteeda xasri waa ku sugan yahay wa ina addaara alaakhirata la hiya alxayawaan waayo tawkiidaadka la geliya geliyaad ka garanaysaa iyo innada lagu akiday iyo waxa weeye markaa labada tarafba in laga dhigay isim labada dacalba oo khabarkii xataa qudhiisa laga dhigay isim la macrifeeyo al la geliyey alxayawaan damiirulfasli la keenay laamu haddana la geliyey xayaatun aan la odhana xayawaan la yidhi oo xayawaan waa ablaq min alxayaa kullu daalika waxay sheegaysaa yacni nolosha aakhiro daarta aakhiro nolosheeda ayuunba ah yacni noloshii kaamilka ahaydee dhamaystirtay xadiiskuna waxa weeye xasriga wuxuu ku sheegay nafyiga istisnaaga allaahumma laa caysha ilaa caysha alaakhira ilaahu nolol kaamili ma jirto dhammaystiran nolosha aakhire mooyaane marka nolosha aakhiro in waxa waxaweye lagu dadaalayo in markaa cize iyo sharaf iyo janno lagu helo iyo raalli ahaansho iyo nicmo lagu waarayo baa han sare ah cilmiga in ilaahay dartii loo baranayo han sare ah maqaam sare in laga gaadhaayo liajli illaah looga gaadho la doonaayo in looga gaadho ayaa han sare ah in ummadda lagu anfaco yacni waa waxa weye cilmigii la nashriyo oo cilmiga la nooleeyo oo magac iyo maamuus inuu ku helo aanu doonayn ee wuxuu ku doonayaa ay tahay liajli illaah ayaa han sare noqonaya waata laga sheegay imaamu shaafici inuu yidhi waxaan jeclaan lahaa dadku cilmigaan hayo inay wada gartaan baan jeclaan lahaa walaa yunsabu ilaya minhu xarfun haddana xaraf ka mida aniga aan lay tiirin ayaan jeclaan lahaa dadkuna wada ogaadaan wada bartaan inuu ruuxu markaa isagu jeclaysto atbaac inuu yeesho oo dadku raacaan oo marka waxaweye dadkii ay yani waxaweye isaga ku taxmaan oo la soo qaato oo fataawihiisa lasoo qaato oo kutubihiisa la diraaseeyo yacni oo isaga marka waxa loo nisbeeyo oo la yidhahdo waxaanu nahay ardaydii markaa sheekh hebel waxa weye waa wax liidata wey waa inanu taa doonayn shukri waa inaynu dadka ka doonayn inama nucimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura waa ynaanu rabin inay dadku isaga u shukri naqaan shukri waa inu allahun ka doonaya allahu shukri waa inuu ka rabaa laakiin dadka shukrigooda iyo ammaantooda waa inaan u rabin waa ynan taa ka doonay hadday isaga markaa dhaleeceeyaan oo ka soo hor jeestaan kuwii wax ka bartay waa ynan shiddo ku hayn waa in marka waxaan siduu markaa waxa weeye sidaa u yeelaa siduu i khilaafaa qowlaan arkay ama masale aan fatwooday si uga hor yimaadaa yacani waxa weye saas waa inaan odhan waa in waxa weeye yacni isagu uu doonayaa maa cind allah taasaa waxay noqonaysaa hansar ayay noqonaysaa niyada in baktiga laga dhiga ma aha oo ruuxu is yidhahdo kollayba adigu caalim noqon mayside maxaad iska luraysaa maa iska shaqaysatid inaad ilaahay ku caabuddo waa taqaanaa saa waa inaynu sodhan waa inuu niyoodaa inuu meel sare cilmiga ka gaadho cilmiga barto u baranaayo inuu ugu camal falo u baranaayo inuu jahliga naftiisa ka saaro u baranaayo inuu cilmiga nooleeyo u baranaayo inuu waxaweeye dadka markaa gaadhsiiyo oo marka waxaweye ku nashriyo cilmiga sidaa markaa u baranayo yacni wuxuu uga jeedaana markaa inay ahayn isagu markaa adduunye aan uga dan lahayn hadday noqoto khumuul iyo shuhrada inuu caanbaxo iyo inuu markaa waxaweye iska dahsoonaado dahsoonaanta waa inuu ka jeclaadaa inuu waxaweeye markaa caanbaxo yacni shuhro dadka inuu ka doonaayo waa inu noqon iyo inuu markaa mashhuur noqdo muraadkiisu waa inuu markaa noqdaa yani ma cinda allah ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alnaqiya alkhafiya waa saas hanka sare inuu markaa yidhahdo manaasib aad gaadhi qaadi aad noqotid yacni jagada mufti aad noqotid oo ha la yidhahdo waa muftigii marka waxa weeye beledkaas yacni han sare maaha maal badan aad ku heshid han sare maaha xoolo badan aad ku shaqaysatid han sare maaha hanka sare waa xagga fadaa'isha iyo wanaagga ayay ku saabsan tahay iyo dadaalka iyo camallada kuwooda korreeya inuu ku dadaalo ina allaha yuxibu macaaliya alumuur wa yakrahu safsaafaha ilaahay wuxuu jecel yahay umuuraha kuwooda sarreeya waxaanu markaa karaahiyaysanayaa necab yahay kuwooda markaa hooseeya ayuu necab yahay saas aawadeed cilmigay marka waxaa madaxda inuu ugu noqdo yacni mid ugu khidmeeya oo waxa waxaweye marba waxay yidhaahdaan dalle u doona oo markaa waxa iyaga ugu dhowaada oo tamalluq iyo mudaahano uu sameeyo muraadkiisu inuu noqdaa waxa weye waa himmadi liidata wey waa wax hooseeye wey waxaa la rabaa in himmad sare la yeesho asheekh ibnu cuthaymiin markuu ka hadlaayay himmadda sare wuxuu tilmaamayaa xadiiskan buu soo qaadanayaa citbaan ibnu maalik nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa gurigiisii ugu yimi oo citbaan ibnu maalik baa dee indhabeelay markaasuu yidhi ma soo gaadhayo markaa masjidka cid i soo hagto oo masjidka i keentana ma hayo marka waxaan doonayaa guriga inaad meel igaga tukato meel guriga ka mida si aan mawdica ugu tukado nebigu u yeedhay sidaasaan ugu yeedhay cuntana waa u diyaariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu soo galay oo u yimi oo gurigii loo idmay iyadoo cuntadii la diyaariyey nebigu cuntadii kuma fadhiisan isla markiiba wuxuu ku yidhi halkaad jeceshay inaan kugu tukado ya yacani waxa weeye cunto in lagu fadhiistaa xaaladdaasoo kale waxay noqonaysaa waa icraad can maqsuud maqsuudku u yimi waa maxay cunto ma aha maqsuudku u yimi waa inuu mawdic ugu tukado marka wuxuu ku bilaabay isagaan fadhiisan ayna tuxibu an usalliya min baytik halkaad jeceshay inaan gurigaa kaga tukado markaasuu meel tusay meeshii baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tukaday marka himmad sare waxaa buu yidhi maqsuudkii inuu marka hore aad ugu dadaalay marka sunnadu waxay ku tusinaysaa maqsuudka in lagu dadaalo eh, qabla kulli shay shay kasta hortiisa shayga maqsuudka in lagu dadaalo marka culuwulhimma ayay soo gelaysaa laynagu baraarujinaya wixii ka sii weyna waa ka awlaysan yihi wuxuu kaloo sheegay masale kale oo nuqto ah oo wuxuu yidhi dadka qaarkood waxay markaa doonayeen eeydidiiladooda ahaa waxyaalo kaley kaga mashquulaan waa nugto uu sheegaayo ibnu cuthaymiin raximahullah wuxuu odhanayaa mas'ala mid is odhanaya baadh masaladii siduu u baadaya ayuu masaa'il kale arkayaa masaa'ishii kaleu iska raaraacayaa oo kaga mashquulayaa mas'aladii uu rabay inuu baadho wakhtigu wuxuu dhammaanayaa isagoo mas'aladii aan helin waxaana marka ay ahayd in mas'alada uu rabo inuu ka maqaam gaadho inuu ku mashquulo oo waxan kale uu dib dhigto marka wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha qofkii mashquulinaya casiimadiisii waxyeelaya inay ka mid tahay taasi masaladan uu sheikhu ku soo khatimay oo uu tilmaamaayo waa mas'ala fiqhiya oo waxay yidhahdeen culammadu haddii ruuxii markaa isagoo biyo waayey biyo la siiyo uuna ka baqo in loogu manno sheegto xaalka caynkaasa ama biyaha la siiyey inuu aqbalo qaataa waajib kuma aha waajib kuma aha waa naftii oo markaa waxa weeye waxa dhibaya laga ilaalinaayo waxa u bannaan hadduu minnada ka baqo inuu iska gagabaysto iskana daayo hibadaa la siiyey walihada faraqa alfuqahaa'u raximahum allahu bayna an tajida man yabiicuhu wa man yuhdiih faqaaluu man yabiicuhu ishtarii minhu wujuuban ibnu cuthaymiin isagoo sii caddaynaya masaladaa wuxuu yidhi saas aawoodee bay fuqahadu waxay kala saareen ruux biyo iibinaya iyo ruux biyo hadiyaynaya ayuu labadaba la kulmay ka biyaha iibinaya inuu ka iibsadaa waajib bay ku noqonaysaa haddii samal misliga ayna ka badnayn kama yuqaal waayo wax minna ahi korkiisa kama fuulayso oo looguma talo sheegan karo waa wuxuu lacagtiisa kula baxay ka laakiin kuu hadiyeeya inaad aqbashaa kugu waajib ma aha waman ahdaa ilayka laa yalzamuka qabuuluh lianna minnatahu taqtacu raqabatak waayo minnadiisa ayaa markaa qoorta kaa jebinaysa laakiin haddaanu kuugu manno sheeganayn ee u arkayoo kale inaad adigu aqbashaa inuu yacni markaa ay tahay mid markaa waxa weeye minna aad ku leedahay ama midna ayna ku sugnayn oo cidaan kugu manno sheeganayn ay tahay sida aabbaha inuu ku siiyo ama walaalkaa ku siiyo xaalka caynkaasa waxa weeye cilladii waa ka baxday meesha haddii mar cilladii ka baxdayna xukunkuna meesha waa ka suuraya ay sheegeen alxukmu yaduru maca alcillati wujuudan wa cadaman wallahu aclam shan iyo labaatan annahmatu fi alab annahmatu fi alab masaladanna waxay ku saabsan tahay in lagu mamanaado aad loogu taganaado doonista cilmiga la doonaayo xadiis baa waxaa ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man manhuumaani laa yashbacaan laba markaa waxaweye mamani oo laga yeelay qaar mamman laga yeelay oo shayga aada ugu taggan ma dhergaan labadaasi waa maxay waa taalibu cilmin wa taalibu dunya yacanii kii cilmiga doonaayey iyo kii maalka doonaayey ka maalka doonaya ama adduunyo doonaya adduunyadaas iyo maalkaa ka dhergi maayo mar kastoo la siiyo wuxuu jeclaanayaa wax ka badan inuu helo waatii xadiiska ay ku soo aroortay xadiis kale low kaana libni aadama waadiyaani min dahab labtagaa ilayhima saalisa haddii ibni aadamku ay u sugnaan lahayd laba tog oo dahabo buuxa hadduu haysan lahaa mid saddexaad in loogu daru jeclaysan lahaa oo dooni lahaa ka kale waxa weeye waa mid cilmi doonaya ka cilmiga doonayana cilmiga kama dhergo saas aawadeed culammadu dalabka kama baxaan cilmigu waa ku hayn maaha qofku hadduu caalim noqdo maaha shaksigu hadduu caalim noqdo inuu dalabkii iska daynaayo dalabkiisu wuxuu ugu sii badan yahay markuu caalim noqdo oo cilmigii ugu dadaal badan yahay ya waayo mar walba cilmigii u aqbalayaa saas aawadeed baa culammadu mutaalacadii iyo markaa kutubihii ay eeganayeen ay akhrisanayeen ay akhrinayeen kutubta ay akhrinayeen sidii bay u wadayaan istinbaadka masaa'isha iyo siday nusuusta ugu tadaburayaan oo ugu fiirsanayaan si ay masaa'il ugala soo baxaan sidii bay u wadayaan ha ahaato cilmi iyagu ay istimbaadayaan ama cilmi manquula oo ay akhrinayaan mid kastaba ha ahaatee sidii bay u wadayaan sidii ayay u wadayaan saas aawadeed baa sheekh albaani wuxuu odhan jiray masaa'isha qaarkood oo waagii hore uu si fatwooday ayuu wuxuu odhan jiray wakhtiyada qaarkood si kale fatgoon jiray markaasuu odhan jiray alcilmu laa yaqbalu jumuud cilmigu jumuud ma aqbalo iyo in si lagu qallalo qofka mar walba aqoonta u korodhaa waa inay markaa waxaweyan yani saamaysaa wuxuu isagu la gaar yahayna ma aha a'immaduba saasay ahaayeen ya imaamu shaafici raximah ullah markuu ciraaq joogay wuxuu alifay kitaabkii la odhan jiray kitaab alxujja oo matelaayay alqowl alqadiim lishaafici markuu masar tegey oo awaakhira xayaatii ah waxa uu allifay kitaabkiisa alum ayuu marka alifay oo qoray oo qowlka jadiidka la sheegayaa markan dambe weeye awaakhira xayaati halkaana waa inaad u fahantaa masaa'ishii markaa iskhilaafsan tahay qowlkiisa hore qowlkiisa dambe ayaa jadiid iyo qadiim kala yeelanaya laakiin qowl khilaafsan haddaanu markii dambe u muuqanin yacni eh, wuxuu noqonayaa kaa qadiimka ahaa ayuunbaa jadiidna u ah maha masale kasta inuu qowl qadiim iyo qowl jadiida kala yimaado ha u qaadan saas saas ma wax alle wuxuu kitaabulxujo ku qorayna iyo wuxuu fatwoodayna dhammaan inuu ka wada noqday ma aha ee bacdi ka mid unbuu ka noqda marka wuxuu ka noqdo ra'yi dambe uu markaa ka yeeshay taasaa markaa la odhanaya kii horena waa qadiimka dambena waa jadiid saa la odhanaya waatuu imaam abu xaniifa uu yidhi laa yaxilu liaxadin an ya'khuda biqawlina ama an yuftiya biqawlina ama an yuftiya biqawlina qofna uma bannaana inuu qowlkayaga qaato ama inuu qowlkayaga ku fatwoodo isagaan garanayn meeshaanu ka qaadanayn waayo maanta hadal baan odhanaynaa berrina markaa waa ka noqonaynaa berrina waa ka noqonaynaa marka culammadu waxay ahaayeen qaar marba wixii culammadu waxay ahaayeen qaar marba cilmiga u soo cusboonaada qaar marka ku camalfalay ahaayeen ijtihaadkoodii hore haddii markaa ijtihaad kaloo khilaafsan ay u muuqatana ijtihaadkaa dambey ku camalfali jireen waa garanaysaa masalatu musharaka cumar bnu khataab radia allahu canhu ardaah inuu markii hore si xukumay oo u dhexalsiiyey si markii dambena si labaad oo ka duwan uu u dhexalsiiyey markaas sidaasaad markii hore eh, aad qoladii hore ku xukuntay oo u dhaxal siisay markaasuu hada maa qadayna bihi amsi wa hada maa naqdi bihi laan kaasi waa sidaanu markii hore ku xukunnay shalay yani wakhtigaa hore kanna waxa weeye waa sidaanu hadda ku xukumayno bimacnaa ijtihaadkii baa isbeddelo hadda ijtihaadkayga sidan baa aswab noo ah aswab sidan baa noogu muuqata inay sawaabka u dhowaansha badan tahay ama sawaab tahay mana aha tii in la burinaayo lianna alijtihaada laa yunqadu bilijtihaad sida qaacidaduba tahay ijtihaadka ijtihaad laguma buriyo sheekhu waxau uhi raximah ullah idaa calimta alkalimata almansuubata ila alkhaliifati araashid haddaad ogaato kelmadda loo nisbeeyey ila alkhaliifati araashid khaliifadii hanuunsanaa cali bni abi aalib radia allahu canh oo cali bni abi aalib ah qiimatu kulli imri'in maa yuxsinuh qof kastaba qiimihiisu iyo sharaftiisu maa yuxsinuhu waa wuxuu wanaajinayo wuxuu wanaajinayu qiima ku leeyahay qiimatu kulli imri'in maa yuxsinuhu waljaahiluuna liahli ilcilmi acdaa'u waxay ku jirtay gabayga loo nisbeeyo annaasu min jihati tamhiili akfaa'un abuuhum aadam walummu xawaa'u fain yakun lahum min aslihim nasabun yufaakhiruunahu faatiinu waalmaa'u yani ila aakhirih waqad qiila waxaana la yidhi ليس kalimatun axada calaa talabi alcilmi minha ma jirto kelmad axadda ka boorrin badan calaa talabi alcilmi doonista cilmiga la doonaayo ka boorrin badan minha ay min hadi alkalima kelmaddan kelmaddana waxaa loo jeedaa jumladaa loo jeedaa fi lugati alcarab kelima waxaa la yidhaha kalaamka mufiidka a baa la yidhahdaa wa kalimatun biha kalaamun qad yu'am markaas yacni ayaa ilaahay uu ku sheegay inay kelmo tahay kalla inaha kalimatun huwa qaa'iluha kalimatun maxaa looga jeeda waa rabbi irjicuun waana jumla mufiida kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibatani ila araxmaan subxaana allahi wa subxaana allahi alcadiim laba kelmadood baa lagu sheegay amaa sida marka waxa weeye naxwaha lagu yaqaano in la yidhaahdo alismu kalima waalficlu kalima waalxarfu kalima maaha macnihii luqawigaah maaha waa macno istilaaxi ah oo nuxaadu ay ku heshiiyeen ee macnihii xaqiiqiga ah ee luqatulcarab loogu isticmaali jiray ma aha macnaha marka luqatulcarab loogu isticmaali jiray waa kalaamka mufiidka faxdar halata alqaa'ili ka digtoonow halata alqaa'ili ka odhanaaya qaladkiisa ka digtoonow qaladka markaynu leenahay ereygii halad ayuun baynu soomaaliyeennay halkii haynka ayuunbaa laga dhigay qaaf maa taraka alawalu lilaakhir yacni ugama tegin alawalu kii hore ugama tegin lilaakhiri ka dambe waxba ugama tegin ya wa sawaabuhu saxdiisuna waxay tahay kam taraka alawalu lilaakhir badanaa intuu uga tegey ka dambe kii hore uga tegay fara badanaa maa taraka alawalu lilaakhir yacni naafiya haddii laakiin la yidhaha waa istifaamiyo waxay noqonaysaa istifhaam looga jeedo nafyi oo muxuu uga tegay kii hore ka dambe waxba ugama tegin waxba ugama tegin tan dambe eh, kam taraka alawalu liaakhir waxay noqonaysaa iyadu khabariya in looga jeedo khabariya in looga jeedo ayay noqonaysaa waayahay bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa wax alla wixii yacni markaa la sheegi lahaabaa ciddii horaa sheegtay marka la yidhaha maa taraka alawalu liaakhir laakiin sawaabku waxay tahay sida dambe ayay tahay sidaas aawadeed sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa ma saxna in la yidhaahdo kii hore ka dambe waxba ugama tegin in la yidhaahdaa ma saxna buu odhanaya markaasu wuxuu soo qaadanaya odhanaya nin jaahiliya ah ayaa wuxuu yidhi shaacir jaahili ah maa araana an naquulu ilaa mucaaran aw mucaadan min qawlina makruura yacni ma ogin inaan odhanayno ama maa uraana haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa u malaymayno maa uraana naquulu ilaa mucaaran u malayn mayno inaan odhanayno mooyaane hadal la soo caariyaystay ama maa araana ma ogin inaan odhanayno ilaa mucaaran hadal la soo ammaanaystay mooyaane aw mucaadan ama mid la soo celiyey mooyaane min qawlina makruuran kaa markaa la soo celiyeyoo yacni markaa mukarar ahoo bimacnaa la soo laba goor celiyey oo wax hore loo yidhi haddana la odhanaayo xaaluu markaa ka mid yahay hadalkayaga uu ka mid yahay wuxuu odhanayaa sheikhu ibnu cuthaymiin hadalka shaacirkaasi yidhi sabaab maaha waayo maxaa ka badan masaa'isha cusube aanu ka hadlayno oo aan cid hore markaa ka hadlin laakiin haddii loo jeedo xurufta iyo kelimaadka iyo marka waxaweye kelmadaha in laga tilmaamayo oo la odhanayo kelmado carabi hore ugu hadashay mooyaane kelmado cusub lagu hadli maayo yacni markaa sidaa haddii loo dhigo waxay iska noqonaysaa saxiix laakiin faa'iidadu waa yeelaanaysa laakiin waxa weeye macaanida haddii laga tilmaamayo macnayaasha macaani cusub oo badan baa laga hadlaa nawaasil baa jirta masaa'il cusub baa jirta ijtihaadaad u baahan culammadu ay ka fatwoodaan oo ka hadlaan saas aawadee sheekh albaani wuxuu aad ugu celcelin jiray kam taraka alawalu lilaakhir yacni taasuu ku celcelin jiray fa calayka bilistiqsaari min miiraasi nabiyi sala allahu aleyh wasalam fa calayka ilzam bay la macno noqonayso ay falzam yani laazim bilistiqsaari waa ismu ficil amar facalaykum bisunnatii facalaykum ay falzamuu bisunnatii sunnahayga laazima muraadka looga jeeda waa saas facalayka bilistighaari waxaad laasimtaa farabadsiga aad farabadsanayso farabadnaan raadinayso wax fara badan inaad ka hesho min miiraasi nabiyi sala allahu alay wasalam dhaxalkii nebiga calayhi asalaatu wasalaam wabdul lwusca fi alab bixi karaankii awooddana ku bixi fi talabi doonista aad cilmiga doonayso wataxsiili iyo xasilinta cilmiga aad xasilinayso inaad hesho aad raadinayso watadqiiqi iyo waxa weeye yacni markaa masaa'isha inaad daqiijinayso oo bimacnaa siday ku sax tahay inaad gaadho aad doonayso raadinayso maaha waxa weeye inaad markaa eh, adan aad ugu fiirsan inaad mas'ale kasta iska liqda ma aha inaad tadqiiqiso xataa marka mas'ale culamadu isku khilaafaan aad samayso eh, taxriiru nisaac maxay isku hayaan eegto tadqiiqu nadar aad la timaaddo oo aragtida aad ku markaa daqiijiso aad markaa ugu hubsato u hubsato istidlaalkoodu mutaabiq ma yahay masalada ma waafaqaya masalada ma ku tusinaya daliil ma u yahay yacni markaa keebaa xujo badan keebaa quwo badan oo istidlaalkiisu xoog badan yahay daliilkiisu xagga sixada uu markaa eegayo adilada xagga sixada uu eegaayo hadday axaadiis tahay axaadiista uu daliishaday saxiix ma tahay mise ma aha hadday saxiix tahay dalaaladooda say ku tusinaysaa mas'alada yacnii maxaa lagaga jawaabayaa qowlka khilaafsan qowlkaas ashyaada noocaasoo dhan inuu markaa waxa weeye aad markaa uu hubiyo weeye wa mahmaa balaqta fi lcilmi fatadakkar mar kasta oo aad gaadho cilmiga aad markaa maqaam ka gaadho oo la yidhaahdo waxa weye sida ibnu maalik maray mahmaa macno daraf waa koobsan kartaa ama layaha mahma balagta si kastaad u gaadho fi lcilmi cilmigaad uga gaadho maqaam sare fatadakkaru waxaad xasuusataa eh, aad xasuusnaataa kam taraka alawalu liaakhir badanaa intuu uga tegey ka hore ka dambe intuu uga tegay caalimkii horreeyey caalimka dambe wuxuu u dhaafay oo uga tegay farabadanaa fara badanaa wa fii tarjamati axmed bni cabdiljaliili min taariikhi bakhdaada lilkhatiib waxaa ku sugnaa tarjamadii axmed bni cabdiljaliil sheekha la yidhaahdo tarjamadiis tarjama jimku waa kor yahay min taarikhi bakhdaad taarikhda bakhdaad xaalay eh, tarjamadaasi ka mid tahay oo lilkhatiibi khatiib albakhdaadi u sugnaatay dakara min qasiidatin lahu wuxuu sheegay qasiido u sugnaatay oo sheikhaasi iska lahaa laa yakuunu asariyu mithlu daniyi laa waladu dakaa'i mithlu lghabiyi qiimatu lmar'i kullu maa axsana almar u qadaaun min alimaami caliyi wuxuu uhi laa yakuunu sariyu ka sarreeyaa ma aha misla daniyi ka hooseeya mid la mida maaha ninka sarreeya sharaf ahaan iyo qadar ahaan iyo himmad ahaan u sarreeyaa ama cilmi ahaan iyo cibaad ahaan u korreeyaa lama mid aha misla daniyi kii hooseeyey mid la mida maaha ee waxa mudan kaa sarreeya sarrayntana sarrayn adduunye loogama jeedo waxaa looga jeedaa waa sarrayntii xagga fadaa'isha laga tilmaamayo hmm. oo diin ahaan oo ruuxu u koreeyo cilman wa cibaadatan wa khuluqan laa walaa dudakaa'i mila alghabiyi ka markaa maskaxda iyo fiirada u saaxiibkiina ma aha mihla alghabiyi ka markaa waxa weeye qabiga ah ee nacaska ah mid la mida aan maskaxda fiicnayn waxaa qiimo badan ka dakaaga badan ka dakaaga badan baa qiimo badan qiimatu lmar'i kullu maa axsana almar'u qofka qiimihiisu waa dhammaan wuxuu markaa ruuxu ku samafalay oo wanaajiyey ayuu qiimo ku leeyihi qadaa'un min alimaami caliyi kani waxa weeye waa xukun imaamkii cali xaggiisa ka ahaaday qadaagaasoo min alimaami caliyi imaamkii cali cali bn abi aalib xaggiisa ka ahaaday bimacnaa wuxuu tilmaamayaa ruuxa sariga ahee sarreeyaa ruuxa hooseeya lama mid aha bimacnaa waxa weeye kii cilmiga lahaa ka jaahilkaa lama mid aha qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun marka laa yasluxu nnaasu fawdaa laa salaata lahum marka salaadka waxaa loo jeeday yacni haddii aynay madax lahayn yacni markaa dadku ku hagaagi maayaan fawdo iyo isgarabyaac yacni saa ku hagaagi maayaan madaxnimadii adduunye ahaanna ruuxu madax yahay fadiiladii weyneed maaha aakhiro inuu korraynayaana kama dhalanayso haddaanu markaa diin ahaan u korrayn ee xaggii amarka diinta inuu ku korreeyo cilmi iyo cibaado taasaa markaa waxa weeye naafica fi dunya walaakhira ya xataa adduunyada haddii marka waxa weye dadku qadarkiisa aynay garanayn dee diin ahaan inuu u korreeyo dee isaga ayaa u aayaya waayo waxay noqonaysaa korrayn inuu ku waaro oo jannaadka markuu galo iyo naciimka ilaahay aakhira uu ku diyaariyey iyo raallihaanshaha ilaahay u helo dee waxaa caddaanaysaa si inuu korreeye caddaanaysa korrayntaasna sababteedu adduunyaday ku xasishay ya walow dadku yaanay dhaadin bu aynay markaa garanbeen inuu korreeyo yaynay garanbeen habigaa hooseeye dakiga korreeyaa loo jeeda daka mujaradoo qofku fiiro badan yahay maskax badan yahay laakiin sharciga aanu u hoggaaminna oo sharciga aanu dabagelinna ku badbaadi maayo dad fara badanoo lumay waa dakaa badan yihiin laakiin dakaagooda kuma intifaacine dakaagoodi waa ku lumeen ya asheekh muqbil ibn haadi alwaadici raximah allah baa waxaa lagu yidhi nin waxa weeye eh, lunsanaa ayaa waxaa lagu yidhi waa dakaa badnaa isagoo nin lunsan la sheegayo ayaa waxaa lagu yidhi ninkaasi waa dakaa badnaa markaasaa sheekh muqbil ka jawaabo wuxuu yidhi ibliis baa ka dakaa badan waxna uma tarin ibliis baa ka dakaa badan waxna uma tarin ya allah wuxuu yidhi qad aflaxa man zakkaaha waxaa markaa liibaanay ka naftiisa tahiray zakaagaa la ammaanay nusuusta ku arki maysid ka dakaale baa markaa liibaanay saas aawadee shekhulislaam ibnu taymiya markuu sheegaayo wuxuu yidhi qolo mutakalimiin isagoo sheegaya oo dariiqadii saxdahayd ka leexatay ayaa wuxuu yidhi uutuu dakaan wamaa uutuu zakaa'an wa uutuu fuhuuman wamaa uutuu culuuman ya waxaa la siiyey dakaa'an fiiro badan baa la siiyey wamaa uutuu zakaa'an dahirnaan lama siin ay xumaanta qulunka ka dahiran yihiin ya wa uutuu fuhuuman wamaa uutuu culuuman fahmaa la siiyey laakiin cilmiya lama siin qofku inuu dakaa badan yahay oo faham badan yahay sheegi mayso inuu badbaadaayo ama hanuunsan yahay imise dakaa badan baa lumay waxaa la yidhahdaa abucalaa ibn mucari ayaa markaa inan u yimi inankii wuxuu ku yidhi baa la yay abulcalaa ibnu mucari adal maadaa yidhi inii wain kuntu lakhiira zamaanuhu la aatii bimaa lam tastatichu alawaa'ilu aniga wakhtaygu haba dambeeyaba e waxaan la imanayaa waxaan markaa ay awoodi kari waayeen dadkii hore sidaa miyaa tidhi markaasuu haa markaasuu alawaa'il waxay keeneen xuruufta carabigu inay yihiin alifbaayigu siddeed iyo labaatan bal xaraf sagaal iyo labaatanaad ku soo daro ogaa khilaaf baa ku jiray culammadii mutaqadimiinta agtooda xuruufta alifbaa'iga ah ee masdeed labaatan mise sagaal labaatan waxaanay ku dhisnayd haddii la yidhaahdo hamsada iyo alifka isku mid baa laga soo qaadaya waa laba alif waxay noqonaysaa xuruuftu sideed y culammadii mutaqadimiintana in badan baa saa mari jireen waxay odhan jireen hamsaduna waa alif alifkuna waa alif alifkii unbaa laba u qaybsamay oo waxay kala noqdeen alalifu llayina iyo alalifu lyaabisa alifkii layinka ahaa iyo xarfuliinka ahaa iyo eh, jiicsanaa iyo alifkii waxa weeye engegnaaya qalalnaa marka kan xarakaadka aqbalaya waa hamsada eh waxay odhan jireen waa alalif lyabisa saas waa shadiid way jawfka laga soo saaraya ya waa sababta takhyiiraadka ugu bataan ta kalena alifun layina la yidhahdaa faraa iyo culamo badanoo mutaqadimiinta ka mida ayaa mari jiray in waxa weye labaduba laba alif yihiin alimaam ibnu lambari kitaab buu leeyaha layhaha alif lwasl iyo alif lqaci kutubaha horan aad baad ugu arkaysaa waa kitaab magicii alif lwasl iyo alif lqaci calimu taqadimaana qoray min a'immati lua alifka wasliga iyo alifka qaciga waxaa laga yaha bacdu alaba markay maqlaan alif lwasli iyo alif lqaci inay la yaabaan oo is yidhahdaan qof wax garanaya maaha qofka sheegay hamzadii alif ku sheegay ya saa inuu is yidhahdaa dhici karto kutubaha mutaqadimiintana waa ku badan tahay aliflwasliga iyo aliflqaciga calaa kulli xaal dariiqo jirtee haddii laakiin la kala tiriyo oo la yidhahdo alif iyo hamsay kale yihiinoo hamsadu alif ma aha sida mashhuurka ka noqotay wakhtiyadan dambe waxay noqonaysaa xuruufta inay sagaal iyo labaatan tahay waay wuxuu ku yidhi qudamadii waxay sheegeen buu yidhi xuruufta alifbaa'iga ahi inay tahay siddeed iyo labaatan xaraf xaraf sagaal iyo labaatanaad kusoo dara abulcalaa ibnu xagga diinka ayuu da tadayunkiisu laakiin xagga carabiyadu wuxuu ahaa qimma ayuu ahaa qimu ah siduu carabiga u hayey ya iyo sida istixdaarkiisa xataa ahaa waa indhalaa waxaa la mar buu mid jiiday ila waa qof indhalo oo ma arkayo markaasaa kii xanaaqo u yihi kelbiga ijiiday waa kii isku kay taagay markaasuu bilbadiiha ku jawaabay markaasuu kelbi waxa ah kaan kelbiga toddobaatan magac u garanayn baa kelbi aada ya ey waxa ah ninkaan eyga toddobaatan magac u aqoonay toddobaatan magac baan u garanaya anigu ui haddaad adigu garan weyda toddobaatanka adiga kelbi iga xaqnimo badan ah, markaasu aamusaa layidhi oo masaladii waxa weeye ishkaal ku samaysa yarkii ka teg markuu u jawaabi waayey muddo yar dabadeed baa layidhi inanka waa dhintay inankii su-aashaa ku weydiye waa dhintay markaasuu qatalahu dakaa'uh qatalahu dakaa'uh ah, sheekhu wuxuu inoo sheegay kelmaddan ah, imaam cali bn abi aalib loo nisbeeyey waxa weeye waa kelmadda cilmi barashada iyo cilmi doonista ugu boorinta badan asheekh ibnu cuthaymiin waa khilaafaya wuxuu odhanayaa saxiix ma aha nusuusta ayaa ka boorin badan aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam baa cilmiga kaga boorin badan kelmaddan allah wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun allah wuxu uhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat oo nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin oo nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam ina alculamaa warasatu alambiya marka nusuustaasaa ka boorin badan oo ka tirtirsi badan iyo nusuusaha la midka ah. kelmaddanna waa kelima jaamica kelmaddan cali waana kelmad fiican laakiin shayga laga yidhi boorinta cilmiga in la barto lagu boorinaayo tii ugu wanaagga badnayd maaha lakiin laa shaka inay tahay kelima jaamica xasana inay sidaa tahay shaki kuma sugna sidaa shaki kuma sugna marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya cilmiga in aada loogu dadaalo ayaa laga qaadanayaa oo ruuxii aanu isdhigan yacnii meel kasta u gaadhana meel ka sarraysuu sii gaadhi karaa sidaas aawadeed a'immada qaar waxaa la soo naqliyaa iyagoo sakaraadaya inay xadiiska warin jireen oo qori jireen hadda sakaraadkii buu ku jiraa markaasuu leey ii sheeg hadda xadiiska naftiina waxa weeye waa xarba dhabanaya xaaladaasuu doonaya xadiiska markaa inuu qoro oo soo weriyo ya wuxuuna doonayaa isagoo dalabkii ku jira inuu markaa dhinto sheekh ka mida ah lagu yihi isagoo sakaraadayo xadiiskii doonaya inuu mas'alay ahayd cafwan mas'alo dhaxalka ku saabsan ayuu wuxuu doonay inuu cid ka qoro waana sakaraadaya markaasa ma baad qoraysaa yani markaa mas'alo doonaysa inaad barato markaas anoo garanaya inaan markaa dhinto soo kama fiicna anoo ka jaahila inaan dhintaan sakaraadkiibuu ku sugan yahy sakaraadkiibuu ku sugan yahy imaam axmed maxaa lagu yidhi cilmiga intaa doonaysaa baa lagu yidhi markaasuu yidhi ila allaxdi ama ila alqabri ya ilaa godka layga gelinayo dalabka intuu doonayo inuu wada intaas ya alimaam ibnu malik saaxibu alalfiya waxaa la soo naqliyaa maalintii uu dhintay wuxuu qaybay abyaadu carabiyada u khidmaynaayo siddeed beyt oo shawaahid u qaybaa la yidhi yowma mawti maalintuu dhimanayey isla maalintaasu qaybay markaasaa dadna waxay odhanayaan waa weynaaday oo hadda dee da-baan aho waxba ma qaybi karo ya waxba ma qaybi karo ay qodobka lix iyo labaatanaad alrixlatu lialab waa rixlada loo rixlaysto loo safro doonista cilmiga la doonaayo imaamu albukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystay baab la yidhaahdo rixlatu nabiyin nebi rixladiis dabeedna qisadii muusiya khadir ayuu soo arooriyey kitaabulcilmigu ku keenay waxaa lasoo naqliyaa bacdu saxaaba inay u safreen masaafo bil la socdo hal xadiis hal xadiis keliyay masaafo bil la socdo u safreen waxaa lasoo naqliyaa aimada qaarkood hal xadiis in afar beled oo kala duwan ay ugu safreen waxaa loo sheegay xadiis markaasaa waxaa la yidhi hebel baanu ka maqalay markaasuu xagguu joogaa markaasaa meel heblaayo markaasuu meeshii tegey masaafo badan buu u socday markuu tegey buu xadiiskii markaa uu yidhi hebel baan ka maqlay hebelkii waa nool yahay xagguu joogaa malheblaayo haddana meeshii kale ugu safray kii buu isagana la kulmay waa weydiiyey waa u sheegay wuxuu yidhi hebel baan ka maqlay hebelku waa nool yahay xagguu joogaa malheblaayo halkii kale ugu safray hadda waa xadiis waaxid intaasoo masaafaada waxay u marayaan xadiis qura waa himma caaliya waa rixla fii talabi alcilm ya man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna waa socod cilmigii loo soconaayo waxa uu yidhi hadal marka la soo naqliyey ayuu soo qaatay man lam yakun ruxalatan lan yakuna ruxlatan dabdiga si kalea idin qoran laakiin siday ku saxanta waa saas man lam yakun ruxalatan kaan noqonin mid rixlaysi badan oo cilmiga u safrid badan aan noqon lan yakuuna ruxlatan mid loo rixlaysto oo cilmi loo soo doonto loo soo safro ma noqdo dabdiga kitaabka waxaa ku dhacday man lam yakun ruxlatan lan yakuuna ruxalatan ickis tusib jamiicu nusakh saasay ugu dhacday intaanu aragnay laakiin yacni cagsi waad asiibaysaa eh ibnu cuthaymiin laftiisa waxaa loogu akhrinayaa sida ay u qoran tahay ayaa lagu akrinaya sida shariidka sawtiga ku sugan dabeed shiikha ishkaal bay ku samaysay dabeedna wuxuu odhanaya halla raajaco waa la soo raajacay maalintii dambe ayaa markaa sheikha ta hore waa wuxuu yidhi waa ruxalatan siduu markaa waxa weeye abu cubayda sheegay mala waa inan xalqadiisa ka mida tan kalena waa ruxlatan ama rixlatan oo masderkii ayuu ka dhigay tan dambe sida shariidka labaad ee marka la soo raajacay buu ka odhanay laakiin sababku waxay tahay ruxlatanta dambe waxa weeye waa kii loo soo rixlaysanayay oo fucalah iyo fuclah midna waxay u dhacdaa macno faacil marna midna waxay u dhacdaa macno mafcuul sida macruufka ah waylu likulli humazatin lumaza humaza iyo lumaza waa ka hamsigu in fara badan isaga ka dhacaayo waxa ku jirta mubaalaga laysa shadiidu bisuraca waa kasiiru sarci ayaa surca asaalatan la odhan jiray nebigu tafsiir kaleo hadda ku fasiray oo maliix ah laakiin asal ahaan saas ahayd marka asuraca humaza duxaka julasa yani marka lala sheegaayo dujaca waa ka ficilkaasi in fara badan ka dhacaa la yidhaahdaa marka macno faacil bay u dhacdaa oo mubaalaqa ficlana waxay u dhacdaa macno mafcuul kama qaala axadu shanaaqita in daxikat minka kasiira alfityatu fa anta duxkatun wa hum duxakatu bidami faa'il kuli waliskaani licayni awalin wa fatxi saani in daxikat minka kasiiran fityatu hadday dhallinyaro in fara badan kugu qoslaan fa anta duxkatun wa hum duxakatun adigu waxaa tahay mid lagu qoslo qosalku adigu kugu dhacaya ya mid lagu qoslo adigu tahay wa hum duxakatu iyaguna qaar qosol badan weeye qosalku in badan dhammaan markaa faaul kelimaha la godo waliskaani la reebo licayni awalin wa fatxi caynka ka hore la reebo wa fatxi saani bidammi faa'il kulli waliskaan ha waxa isaga uu dambees sheegay ruxalada bidammi faa'il waliskaani licayni awalin wa fatxi fatxi saanigu waxa wey ruxalada fa anta duxkatun wa duxakatu waxaa jira beyt uu sheego ibnu muraxal muwaa'adiisa fasiixa ibnu muraxal magaciisna bifatxi ilxaa ibn muraxal mawdic baan u malaynayaa fii bacdi alashirida ibnu muraxil inaan idhi laakiin saxdu waa ibnu muraxal wuxuu idhi rajulun lucanatun lacaanu wa lucnatun yalcanuha alinsaanu waa muwada'at lfasiix fasiixu thaclab ayuu nadmiyo gabay ka dhigay maca sharxi culamada qaar waa qaybi jireen fasiixana marka horeba ahlu cilmi badan baaba qaybo kor kaga qabtay fasixu saclab marka fasiixu saclabkiibu wuxuu ka dhigay gabay maca asharxi weliba sharxna la socdo wuxuu yidhi ibnu muraxal markuu fasiixa nadmiyey muwaa'adiisa muwaa'at lfasiix wa rajulun lucanatun lacaan lacaanu iyo lucanatun waa bimacna waa mid lacnad badan wa lucnatun yalcanuha alinsaanu marka dabdigii iyo macnihiiba waa israaciil khulaasadu waxay tahay man lam yakun ruxalatan lan yakuna ruxlatan mid aan ahayn ruxalatan mid rixlaysi badan aan ahayn oo in fara badan aan rixlaysan oo cilmiga u safrin oo u socdaalin lan yakuuna ruxlatan mid loo soo rixlaysto oo loogu soo safro cilmi doonasho ma noqdo faman lam yarxal fii talabi اlcilmi lilbaxsi can alshuukhi waasiyaaxati fi alakhdi canhum ku kasta sibaaxu idin qora mise siyaaxa sax faman lam yarxal ku kastaan u guurin oo u rixlaysan u safrin fii talabi alcilmi doonista uu cilmiga doonaayo lilbaxsi can ishuukh u doonaayo inuu markaa baadhayo shuyuukh baadhayo oo istigsaaru shuyuukh wax la yidhaha jiraa mashaayikhda in la farabadsado mashaayikh badan la yeesho iyo wasiyaaxati iyo in dalxisnimo loo samaynaayo fi lakhdi canhum yacnii siyaaxada waxaa loo jeedaa uun loo safraayo asal ahaan siyaaxaduna waxay ahayd dalxiisnimada in marba beled la tago oo marka dalxiis loo tago waxaa hadda loo jeedaa laakiin cibaaradan buu ka cabiraye yacni waa safarka cilmiga loo safray uu ka cabirayaa siyaaxada iyo safarka loo safraayo loo socdaalayo fil akhdi canhum qaadashada cilmiga laga qaadanayo mashaayikhda kaan sidaas samayn fa yabcudu waxaa fogaanaya ta'ahuluhu liyurxala ilayh inuu u ehel noqdo oo u munaasib noqdo u ehel noqdo liyurxala ilayhi si in loo rixlaysto u ehel noqdo lianna haulaai alculamaa aladiina madaa waqtun fii tacallumihim wa tacliimihim sababtuna waxay tahay kuwaas culammada ah alladiina kuwaasoo madaa waqtun waqti badani ku tegey waa sifadii maadaama la garanaya la xadfay waqtigii yaraa loogama jeedo waxaa loo jeedaa waqtun tawiil oo sifadana haddii la garanaayo waa dhacdaa in la xadfo wamaa min almancuuti wannacti cuqil yajuusu xadfuhuwa fi nnacti yaqil yacni waxa weeye la sifeeyaha iyo sifada mid walba haddii la garanayo in la xadfa waa dhacdaa laakiin labada nactigaa yar in la xadfo maxamed alamin ashinqiidi waa khilaafay ibn maalik halkaas oo wuxuu yidhi ma yara waa kasiir guud oo waxa weye shawaahid badan bay leedahay marka qaliil maahe waa yaqaliil maahe waa kasiir waa fara badanta laakiin waxaa lagu tawjiihin karaa hadalka ibnu maalik in la yidhaahdo waxaa lagu tawjiihin karaa in la yidhaahdo marka loo eego nisbada mancuudkay u yar tahay wa in kaana kasiiran sidiisa nafsi ahaan haba u badnaato laakiin marka loo eego mancuud in la xadfay iyo nacti in la xadfay labada waxa fara badan mancuud in la xadfo marka binisbati ila almancuud marka loo eego nactiga xadfkiisu wuxuu noqonayaa qaliil binisbati ilayhi wa kaana kasiiran wallahu aclam alladiina madaa waqtun kuwaasoo u socday waqti dheeri fii tacallumihim barashadooda cilmiga ay baranayaan wa tacliimihim iyo baristooda cid ay barayaan iyo watalaqii canhum iyo kulanka cilmiga ay kala kulmayaan oo ka qaadanayaan ladayhi min altaxriiraati waxaa agtooda ahaatay masaa'ilka taxriirka ay taxriirinayaan oo siday markaa saxda ku tahay ay u dhigayaan iyo wadabdi qabashada ay qabanayaan masaa'isha iyo wanikaat alcilmiya iyo markaa waxa weeye faa'iidooyinka cilmiga ah nuqtada asal ahaan waxaa la yidhaahdaa asal ahaan waxaa la yidhaahdaa haddii ushoo kale dhulka saa loogu yaro faarfaaro marka faa'iido yar oo faa'iido khafi ah oo kaannahu masalada in la qoday oo la faaray oo kale lagu soo saaray oo kale masaa'il daqiiqa taasaa nuqtada caynkaa la nukita fii qalbihi nuktatun sawda waa dhibicdaa yaroo kale dhibicdiina nukta waa iyo watajaaribi iyo tajribooyinka tajaarub ma aha saynu marar badan baraarujinnay tajaarub waxay noqonaysaa masdar ay noqonaysa oo yacni tajruba iyo tajaarub waa khata shaa'ica weeye khata shaa'ica weeye ibnu cuthaymiin laftiisuna waa baraarujinaya tajaarub haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa iscadhayn tajaarabuu tajaaruban naxwa haada lakin watajaarib waa jamcu tajriba iyo tajribooyinka maa yacazu lwuquufu calayhi wax uu yaraanayo oo uu naadir noqonayo daalacashada la daalacanaya aw calaa nadaa'irihi ama wax u dhigma la daalacanaya uu yaraanayo fii butuuni alasfaar kutubaha markaa gudahooda ama caloolahooda laga daalacanaya yacni in laga helaa kutubaha waxay yaraanayso oo faa'iidooyin ay hayeen wakhtigaa inaga dhacay halkaa iskaga joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk